bsmi اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliimا kaثيirا الdرس التaaسع cashirkaa sagaalaad xukmuhu bayna qurayشhi fي waضع الxaجر الأswad darsigaa sagaalaad waxa uu ku saabsan yahay xukmuhu kala saaridii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kala saaray bayna qurayshin quraysh dhexdooda uu ku kala saaray fii wadci alxajari alaswadi dhigidda la dhigayo xajarul aswadka booskiisii iyo halkiisii fi alkhaamisati wathalaathiina min cumrih sanadii shan iyo soddonaad ee da'da rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadamat qurayshun qurayshi waxa ay dumisay alkacbata kacbadii wajadadad waxaanay cusboonaysiisay binaa'ahaa dhismaheeda waqad ishtaraka waa kala qeyb galay macahum la jirkooda sala allahu calayhi wasalam fii binaa'ihaa dhismaheeda wa kaana waxa uu ahaa rasuulku yaxmilu mid gura alxijaarata dhagaxaanta maca ashraafi qurayshin quraysh madaxdeedii iyo hormoodkeedii ayuu dhagaxaanta la gurayey wa macahu waxaana wehelinayey oo arrintaa kula socday camuhu lcabbaasu adeerkii cabbaas binu cabdilmualib waاkhtalafat qurayshun qurayshi waxay isku maandhaaftay fii man yadacu alxajara alswada cidda xajarul aswadka ku celin doonta makaanahu halkiisii uma dabeetana itafaquu waxay isku afgarteen calaa an yakuuna alxakamu cidda kale xukumaysaa inay noqoto awala daakhilin min almasjidi qofka ugu horeeya ee masaajidka soo gala fa kaana waxa uu noqday awalu daakhilin rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ciddii ugu horreysay ee soo gashaa waxay noqotay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fafarixat qurayshun qurayshi waxay ku faraxday bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu noqday qofkii ugu horreeyey ee yimi wa qaaluu waxayna yidhaahdeen radiinaa raalli baanu ku nahay bilamiini kii la aaminay ee ammaanada lahaa inuuna kala saaro fa wadaca rasuulku waxa uu dhigay alxajara dhagixii fii ridaa-in go ayuu dhex dhigay wa talaba waxaanuu ka codsaday min kulli ra'iisin nin kastoo hogaamiye ah oo qabaa-ishii quraysheed hogaamiye u ah an yumsika inuu qabto biarafin qayb ama dacal min aridaa'i go-a ka mid ah uma dabeetana amarahum waxa uu amray birafcihi inay kor u qaadaan dhammaantood xataa wasaluu bihi ilaa dhagixii ay gaadhsiiyeen ilaa mowdicihi halkii la dhigaayey fa akhadahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam kadibna rasuulka ayaa ku qaaday dhagaxa biyadihi gacantiisa wa wadacahu waxaanuu dhagaxii ku dhigay halkiisa biyadihi shariifa gacantiisii sharafta badnayd fazaala alkhilaafu ismaandhaafkii waxa uu ku zuulay bixukmihi ay bisababi xukmihi xukunkaa cajiibka ah iyo kala saaridda ayaa khilaafkii meesha uu kaga baxay watacajabat qurayshun qurayshina waxay la yaabtay min quwati fikrihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maskax badnaantiisa darsigani waxa uu ku saabsanya ama uu ka warramayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam weli waxaynu ku jirnaa inta aan loo waxyoonin ee aan rasuul laga dhigin iyo dhacdooyinkii dhacay waxyaabaha la yaab kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga arkay waxaa ka mid ah quraysh inuu ku kala saaray markii ay isku qabteen xajarul aswadka cidda halkiisa ku celinaysa taariikhda ama sanada da'da rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay ahayd shan iyo laba shan iyo soddon ayaa qurayshi waxay dumisay kacbada si ay dib ugu dhisaan dumintaasina sabab baa keentayoo kacbada laba dhibaato ama laba jugood baa gaadhay mid waxay ahayd gabadh baa doonaysa inay uunsi ku shido oo dabeetana bahalkii ama girgirihii ay gelisay kacbada ayaa dab ka dhashay oo kacbadii baa gubatay marka dhismaheedii ama gidaaradii baa jilcay kadibna waxaa uga dambeeyey daad iyo duufaan magaalada maka ka dhacday daadkaasna waxyeello u geystay kacbadii waxaa dabeeta qurayshi ay in badan ku hamiyeen inay dumiyaan oo ay dib u dhisaan laakiin mudday ka maagayeen sababta ay uga maagayeenna waxay ahayd waxay ka baqanayeen kacbada haddii ay isku taabtaan gidaarkeeda amaba ay dumiyaan inuu ku dhaco uu ku habsado wixii asxaabul fiil ku dhacay ile kacbada ilaalin la ilaalinayo ayaa ilaahay ciidankaa ah u halaagay soo ma kacbada duulaanka ku ahaa iyagiina taasay ka baqdeen waxay saeen kacbadaa haddii aada far ku fiiqdaan amaba aada dumisaanba biloo dhibaata idinka gaadha ninkii la odhan jiray alwaliid binu lmugiira baa waxa uu ku yidhi dee innaga iyo iyagu waynu kala duwanna asxaabulfiil iyo iyo innagoo quraysh waxaynu doonaynaa way kala duwan yihin innagu waxaynu rabnaa kacbadii inaynu dib u dhisno iyaguna waxay doonayeen inay dumiyaan marka qof muslixoo wanaag wada ilaahay ma halaage e hawsha aynu ku dhaqaaqno waxay ku yidhahdeen nooga hore markaad maanta dumiso ilaa berrina waanu ku sugaynaa bal waxa kugu dhaca marka ilaha berri hadday waxba kugu dhici waayaan waynu bilaabi ha kadibna waxa uu noqday awalu man oo gacan u qaado dubaha u qaata oo dumiya maalin iyo habeen bay sugayeen bal hadda inay musiiba ku dhacday in kale waxba markii ay ku dhici waayeen bay dabeetana iyaguna hawshii bilaabeen in kacbadii waxa weeye ay dib u dhisaan haddaba kacbadii markii dib loo dumiyey dib loo dhisay ee dhismaheedii la cusboonaysiiyey ilaa xajarul aswadku kacbaduu ku dhex jiraa qurayshi markaa intaaynan xajarul aswadka gaadhin dhismaha kacbada waxay u arkayeen nin waloo ka qayb qaata iyo cid waloo dhismaheedaa ka qayb qaadataa inay sharaf ka helayso xaqiiqatanna waa dee siday ahaydoo waa beytka iyo guriga ugu xurmada badan weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam <clears throat> dhismaha kacbada waa kala qayb galay quraysh weliba madaxda iyo raggii madaxda ahaa bumucooda ahaa oo dhagaxa uu la gurayey markii haddaba ay dhammaystireen dhismihii yacnii intii ay iyagu dee awoodayeen ilee kacbadu hadda qaabkan ay u dhisan tahay marka la eego qayb baa dhismihii iyo seeskii rasmiga ahaa gidaarku aan u haysanin oo dib looga kacay waxaana arrintaasi ay dhacday xilliganoo waxay doonayeen kacbada dhismaheeda xoolo xalaala un dee inay ku dhisaan ay geliyaan ile xoolahoodu wuu isku jiray oo mid xalaala iyo mid kaleba waa isugu jiray xoolihii xalaasha ahaayee ay soo ururiyeen ay isu keeneen baa intan noqotay marka markii ay wada gaari weyday seeskii kacbada oo kharashku wada gaadhi waayey baa qaybta yar ee xatiimka la yidhaahda iminka dayrka yar ama kaabada yar ah waa qayb ka mid a ah kacbada gudaheedii weeye laakiin gidaarku ma gaadhsiisna sees yar baa kusoo xidhan oo aan weyneyn markii marka ay intii awoodayeen iyagu ay dhiseen baa waxaa la isku qabtay xajarul aswadka yaa halkiisa ku celinaya in la isku qabsadana waxaa keenayaa ha u qaadanin oo ha isodhan de waa dhagaxuna may ciduuni qaado maya dhagaxani dhagaxyada kale uu ka duwan yahay waxay u arkayeen reerka ama ninka qaadaba isaga iyo reerkiisuba inay qurayshta intooda kale ka fiicnaanayaan ay ka sharaf badnaanayaan markaa nin waliba wuxuu u hanqaltaagayey in xajarul aswadkaa isagu waxa weeye gacantiisa ku qaado oo halkiisa ku celiyo markaa dee waxay noqotay aniga iyo aniga yaa halkiisa ku celinaya reer waliba nin bay soo sharaxdeen ile annaga isagaa noo qaadaya waxay leeyihin culimada siiradu ismaandhaafkii waxa uu la gaadhay in dagaal iyo gacanka hadal ay ku dhowaadaan iyagoo isku haysta ciddii dhagaxa halkiisa ku celinaysa xaaladdu halkaa markii ay taagnayd ee weli ay in muddo ay isku hayaan sida la sheego shan ilaa lix maalmood baa loo cadilnaa waariyaa halkiisa ku celinaya dhagaxa nin waliba uu doonayo isagu inuu ku celiyo kadibna ninkii la odhan jiray abu umayata binu lmughiirata almakhzuumi oo ummu salamo oo ummahaatulmuminiin ka mid ahayd aabaheed ahaa baa wuxuu soo jeediyey fikrad lagu kala baxo waxaana la yidhaahdaa waxa uu ahaa ninkii ugu da-da weynaa xilligaa waxa uu ku yidhi dabeetana mar haddii si kale aynu ku kala bixi weynay dagaalna arrintu ay nagaba gaadhayso fikrad baan hayaa iga dhegeysta fikraddaasi waxa weeye in aynu xukunka iyo talada iyo kala saaridda u dhiibanno aynu isla xukun tagno awalu man yadkhulu min baabi bani shayba ninka ugu horeeya ee masaajidka albaabkiisa weliba albaabka loo yaqaano banu shayba ninka ugu horeeya ka soo gala ninkaasaynu ka dhiganaynaa xakamka isagaynu ku kala baxaynaa ciddii ugu horreysay ee waxa weeye soo gasha albaabkiina ka soo gashaa wuxuu noqday nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam markaasaa nimankii gaalada ah waa qurayshe ay aada ugu farxeen iyago oo tilmaamaya yacni inay raalli ku yihiin nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam inuu noqdo ka isagu xukunkaa ku kala saaraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay arrintaa waa ku asturayo markii ay yidhaahdeen dee adiguna kala xukun adaanu ku dhiibanay waxa uu amray in la keeno go oo la goglo o la ballaadhiyo kadibna waxa uu ku yidhi ama uu sameeyey xajarul aswadkii ayuu dabeetana go ah dhexdiisa nin waloo ka mid a reerihii quraysheed hogaamiyeyaashoodii amaba cuqaashoodii jilib walba wuxuu ku uhi go-a daraf ama qeyb ka mid a qaad isla wada qaada marka ilaa dabeeta ay geeyeen ama ay gaadhsiiyeen halkii la dhigi lahaa markaasaa dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu gacantiisii qiimaha badnayd dhagaxa ku qaaday booskii iyo halkii loogu talagalayna uu dhigay dhammaantoodna raalli bay ku noqdeen xukunka iyo go-aanka waayo nin waliba wuxuu isu arkaa inuu qaaday ille waatan nin waliba gu-ii baa laidhi daraf qabo kor u qaad nin waliba wuxuu isle waad qaadday allayleh waxbaa lagaa badsadayna isma laha oo dee waa loo siman yahy sidaasaa dabeetana khilaafkii uu meesha kaga baxayo uu ku suulay waxaanay qurayshi aada ula yaabeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam habkaa cajiibkee uu ku kala saaray iyadoo cidina aanay ka cabanin reerna muu odhan annagana la duutiyey qaybtaydii baa maqan iyo saamigaygi dhagaxa dhinacaanu ka qaban lahay waayo nin waloo reerihii ka mid a ah, oo dee matalaya qabiilo waa kan gu-ii qaaday ee qabtay ee dee daraf ka mid a ah qabtay ee hinjiyey marka macnaheedu waxa weeye nin waliba wixii uu doonayey buu helay sidaa awgeed bay raalli ku noqdeen waxaanay aada ula yaabeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maskax badnaantiisa iyo qaabka fudud ee uu u kala saaray waayo iyagu inta way garan waayeen dee xataa intan iyaga way u suurtogeli weyde oo nin waliba inuu isagu uni qaado intuu qaado halkiisa ku celiyo dhagaxa ayuu doonayay haddaba xaaladdan ay rasuulka ammaanayaan ee raallida ay ku noqdeen ee xukunkiisa ay aada ugu u bogaadinayaan weli bay leeyihin waa amiin oo raalli baanu kannay waa intaan loo waxyoonin weeye laakiin markii risaalada loo soo dhiibay intoodii badnayd ama in badan oo ka mid ahi dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam way beeniyeen waanay tuhmeen xaqii iyo risaaladii uu la yimina way deedafeeyeen fi alkhaamisati waalaaiina min cumrihi sanadii shan iyo soddonaad ee da-da rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo cumrigiisa hadamat qurayshun qurayshi waxa ay dumisay alkacbata kacbadii wajadadat waxaanay cusboonaysiisay fii binaa'ihaa dhismaheeda waqad ishtaraka macahum sala allahu calayh wasalam rasuulku waa kala qeyb galay fii binaa'ihaa dhismaheeda wa kaana waxaanu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaxmilu lxijaarata mid dhagaxaanta la gura waa dhagaxaantii lagu dhisayay kacbadee maca ashraafi qurayshin quraysh madaxdeeda iyo hormoodkeedu dhagaxa la gurayey wa macahu iyadoo uu helinayo oo miciisa uu yahay camuhu alcabaas adeerkii cabaas binu cabdilmualib wakhtalafat qurayshun qurayshu waxay isku maandhaaftay fii man yadacu cidda dhigaysa alxajar alaswada xajarulaswadkii makaanahu booskiisii ee ku celinaysa uma dabeetana itafaquu waxay isku afgarteen calaa an yakuuna inuu noqdo alxakamu cidda kala saaraysa ee ay ku kala baxayaani ee xukunkiisa ay ku kala baxayaani awala daakhilin min almasjidi cidda ugu horaysa ee masaajidka soo gasha weliba ka soo gasha baabu bani shayba fa kaana waxaa dabeeto uu noqday awalu daakhilin rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam ciddii ugu horraysay ee soo gashaa waxay noqotay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fa farixat qurayshun qurayshu way ku faraxday bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa qaaluu waxayna yidhaahdeen radiinaa bilamiin raalli baanu ku nahay kii la aaminay ee amaanada badnaa fa wadaca alxajara rasuulku waxaa dabeeta uu dhigay dhagixii fii ridaa'in go' dhexdii ayuu dhigay wa alaba waxaanuu ka codsaday min kulli ra'iisin kaaba qabiil walba ama caaqil waloo reer horjoogo u ah reerihii quraysheed an yumsika inuu qabto biarafin min alridaa go-a darafka ama qeyb ka mida in waxa weeye uu qabto uma dabeetana amarahum waxa uu faray amaba uu amray birafcihi inay kor u qaadaan xataa wasaluu bihi ilaa ay gaadhsiiyeen dhagaxii ilaa mawdicihi halkii la dhigi lahaa waaya falamaa wasaluu dhacafan markii ay gaadhsiiyeen bihi dhagaxii ilaa mawdicihi halkii la dhigi lahaa akhadahu rasuulu sala allahu alay waslam biyadih rasuulka ayaa gacantiisa ku qaaday wa wadacahu biyadihi shariifa gacantiisii qiimaha badnayd baanu ku dhigay dhagaxa halkiisii fa zaala alkhilaafu ismaandhaafkii waxa uu ku zuulay bixukmihi go-aankaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa tacajabat qurayshun qurayshina waxay la yaabtay min quwati fikrihi maskax badnaanta nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam as'ila mataa mataa jadadat qurayshun binaa'a alkacba goorma ayay cusboonaysiiyeen hal ishtaraka macahum rasuulku ma kala qayb galay fii ayi shayin ikhtalafuu maxay isku maandhaafeen man kaana awala daakhilin ciddii u horraysay soo gasha ayay ahayd kayfa xakama baynahum siduu ku kala saaray alkhulaasa lamaa balaqa markii uu gaadhay hamsan wa alaaiina sana shan iyo soddon jir markii uu noqday waa intaan loo waxyoonin shan sano ka hore jadadat qurayshun qurayshi waxay cusboonaysiisay binaa'a alkacbati kacbada dhismaheedii wa xakamathu rasuulka ayay isula tegeen fii wadci alxajari اlaswadi mowdicahu dhigidda la dhigaya dhigayo xajarulaswadka booskiisii iyo halkiisii xukunka arrintaa iyo go-aankeeda rasuulka ayay isula tegeenoo faqadaa rasuulku waa kala xukumay raashidan xaaluu yahay mid toosan waxakama waxa uu kala xukumay muwafaqan xaaluu yahay mid xaqa la waafajiyey oo yaani waxa weeye ilaahay subxaana wa taala sidii saxdahayd u waafajiyey baabu bani shayba xilliyadii hore kacba masaajidka xaramka albaabo kala duwan buu lahaa albaabadaasaa magacyo kala lahaa marka baabu bani shayba waa albaab ka mid a ah albaabadii masaajidku uu lahaa oo imikaba dee waxaad ku arkaysaa baabu malik fahad tusaale ahaan albaabada qaarkood waxay kala leeyihiin magacyo canaawiin si loogu aqoonsado dee loo kala garto waa intaas markaa saasoo kale unbay xilligaan ahayd addarsu alcaashiru darsiga tobnaad nash'atuhu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka warramayaa darsigani rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacaannimadiisii iyo dhallinyaronimadiisii iyo xaalkiisu sidoo uu ahaa ishtuhira sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa lagu bartay bayna qowmihi tolkii dhexdooda waxaa lagu bartay oo uu caan ku ahaa bijamiici alkhisaali almaxmuudati dhammaan qodobada iyo tilmaamaha iyo sifooyinka la jecel yahay ee la mahadiyo bijamiici alkhisaali dhammaan qodobada iyo tilmaamaha almaxmuudati ee la jecel yahay oo dhan buu ku sifaysnaa ka sidqi sida run badnaantii waalamaanati amaana ilaalinti walxilmi dulqaadkii walxayaa'i xishoodkii watawaaduci isdhuldhigii xataa laqabuuhu ilaa rasuulka ay ku naanayseenba bilamiini amiin bay u bixiyeenba markii rasuulka alayh isalaatu wasalaam tilmaamihiisa la yaab kale ay ku arkeen wa kana qawmuhu wa kaana waxay ahaayeen qowmuhu rasuulka reetolkii wa cashiiratuhu iyo xigtadiisuba yuxibuunahu kuwa jecel rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuban cadiiman jacaylaadu weyn wa yaxtarimuunahu way qadarin jireen ixtiraaman zaa'idan qadarin iyo ixtiraam iyo maamuus dheeraada ayay siin jireen waqad xafidahu allahu alla waa ka ilaaliyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam mundu sigarihi ilaa yaraantiisii waxaa alla uu ka ilaaliyey rasuulka min acmaali aljaahiliyati acmaashii camalladii kharibnaa ee xumaa ee gaaladu ay samaynayeen fi ljaahiliya khaladaadkii ay ku dhici jireenee shirkiga iyo wixii la halmaalo lahaa waxa weeye ilaahay waa ka dhowray falam yashrab khamran rasuulku weligii khamri muu cabin walam yasjud lisanamin sanamna weligii umu sujuudin wa akramahu llaahu allah waxa uu ku maamuusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwati nebinimada ka hor bimucjizaatin mucjizooyin dalla tusinaysa calaa cidami mustaqbalihi mustaqbalkiisa weynidiisa ninkaa dhallinyarada ah mustaqbalkiisu inaanu ahayn wax sahlan oo uu aada u cajiib yahay calaamado muujinaya ilaahay ku sharfay minhaa waxaa ka mid a calaamadaha amaba mucjizaadka taskhiiru alghamaamati daruurtii loo sakhiray lahu rasuulka fii safratihi thaaniya safarkiisii labaadee uu ku tegey ila shaami xaggaa iyo shaam halkan waxa uu ku tilmaamayaa mualifku calayhi raxmat ullah rasuulka calayhi salaatu wasalaam barbaarnimadiisii iyo dhallinyaronimadiisii iyo hanaqaadkiisii iyo tilmaamihiisu sida waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam caan uu ku ahaay oo lagu yaqaanay bayna qowmihi tolkii dhexdooda waa qurayshe bijamiici alkhisaali almaxmuuda dhammaan sifaatka iyo tilmaamaha la jecel yahay ee la mahadiyo ayuu caan ku ahaa tilmaamaha waxaa ka mid ahaa uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam looga bartay runta run badnaanta been laguma oqoon amaana ilaalinta khiyaamo muu oqoon dulqaadka degdeg laguma oqoon iyo xishoodka xishood darrana laguma oqoon rasuulka alayh isalaatu wasalaam tawaaduca iyo sida uu kibirka uga fogaa ayuu caan ku ah ilaa markii dambe iyaga laftoodu markay ka yaabeen wanaaggiisa iyo tilmaamahan la yaab kale uu ku sifaysan yahy ay ku naanaysay inay ugu yeedheen alamiin waa taa markii uu usoo galay xajarul aswadka ay isku hayeen ee uu kala saarayay waa kuwaale radiina bilamiini raalli baanu ku nay kii la aaminay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxa ilaahay ku arsaaqay tilmaamo aada u qiimo badan waayo xilka iyo hawsha loo diyaarinayaa culus waa nebinimo iyo risaale iyo fariin ayuu qaadaya marka tilmaamahani waa tilmaamo yacni waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee dadku ay ku barteen si marka nebinimada iyo risaalada uu keenana aanay ugu diidinde oo dee dadyow badani markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday ee risaalada loo soo dhiibay waxay ku rumaysteen ay ku raaceen wanaaggiisii hore ogaayeen tilmaamihii hore cajiibka aha ay uga barteen bay ogaayeen been laguma oqon hadduu beenaanala noqon lahaa maxaa la odhan lahaa un waa wixii siyey naga daayo fariinna ma side waa laga hor iman lahaa de laakiin in run iyo wanaag lagu bartay dulqaad iyo xishood iyo tawaaduc lagu bartay waa gogol xaad oo tilmaamahaasi waxay gogol xaad u ahaayeen ama muqadimo u ahaayeen rasuulnimada iyo nebinimada soo socota ehm, tulkiina way jeclaayeen iyo xigtadiisuba aad ba u jeclaayeen waanay qadarin jireen rasuulka alayh isalaatu wasalaam oo haddii ay tahay quraysh cumuuman inta taqaana rasuulka alayh isalaatu wasalaam ee dhallinyaronimadiisii dee aqoonta u lahayd iyo xigtadiisii dee iyo sokeeyihiisii u dhowaa aad bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jeclaayeen waanay qadarin jireen waayo tilmaamo iyo sifooyin qofka lagu qadariyo oo lagu maamuuso oo lagu sharfuu dee lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo kuwaa la sheegay sheekhu uu sheegay ay ka mid yihiin haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo markii uu raad qaaday ilaa ilaahay u waxyoonayey oo risaalada loo soo dhiibay waxaa alla uu ka ilaaliyey oo laga dhowray waxaa loo yaqaano alacmaal aljaahiliya camaladii iyo muctaqadaadkii iyo afcaashii ay samayn jireen gaaladu islaamka ka hor waxyaabaha ay samayn jireen maxaa ka mid ahaa asnaam bay caabudi jireen khamriday cabbi jireen xumaantu xaaraan yacni agtooda may ka ahayn ribaday ku macaamili jireen kooda xooga badane ka daciifkaabuu ah cuni jiray yacnii waxay ahaayeen dad mar walba xagga xun un u badan oo acmaasha iyo cibaadaadka ay samaynayaan shirki uu ka buuxo muctaqadaadkooduna ay shirki iyo gaalnimo ay yihiin haddaba taa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaaliyey oo waa ka badbaadiyey weligiina khamri muu cabbin sanamna weligii umuu sujuudin zayd binu xaaritha oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii hore dee addoon u ahaa ayaa wuxuu ka warramayaa intaan loo waxyoon rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sida asnaamta uu ka ahaa inuu caabudo amaba u taqarubu u dhowaado wuxuu leey maalin maalmaha ka mid abaa ah aniga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa kacbada ku tawaafnay waa qabla annubuwa warisaala dabeetana sanam meesha laba sanam baa meesha yaallay buu leeyahy oo la kala odhan jiray isaaf iyo naa'ila labadii sano mid ka mida baan ku leexday buuhi si aan ugu dhowaado oo aan isugu masaxo markaasaa rasuulku wuxuu igu yidhi buuhi calayhi salaatu wasalaam ha samaynina kada sanamkana waxbaa ha isku masixine dawaafkaaga iska wado wareeggii labaad haddana markii aan ku soo dhowaaday sanamkii baan intii in laegisiy bal haddana iminkana iyo isku yaro masax uu iga diiday buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam sidaa awgeed baa zayd wuxuu leeyihi ee isagoo dhaaranaya fawaladii akramahu wa anzala calayhi alkitaaba mastalama sanaman yacni waxaan ku dhaartay allaha ku maamuusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabka iyo waxyigaan ku dhaartaye rasuulku calayhi salaatu wasalaam weligii sanam muu taabanin manuu cibaadaysanin ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyiga kusoo dejiye marka ilaahay baa ka dhowray oo ka ilaaliyey waxaa kaloo uu sheekhu tilmaamay wa akramahu اllahu qabla اnubuwati bimucjizaati dallat calaa cidami mustaqbalih waxa ilaahay uu ku sharfo uu ku maamuusay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimada ka horba waxyaabo mucjizooyin oo lala yaabo oo tusinaya mustaqbalkiisu sida uu u ifayo ee uu u wanaagsanyahy waxyaabaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaan loo waxyoonin ka hor uu arki jiray waynu arki doonno dee aru'ya saadiqa baa kamid ahayd ama saalixa riyo wanaagsan oo markaba sidii uu arkay u dhacda waxaa kaloo ka mid ahaa dhagax baa jiray salaami jiray rasuulka alayhi salatu wasalaam markuu ag waa intaan loo waxyoon ka horba oo wuxuu le waxaan garanayaa dhagax markaan ag marayo islaama waxaa kaloo rasuulku mararka qaarkood maqli jiray cod aanu cidda tiri arkaynin iyo iftiin baxaya ayaa waxa weeye wuu arki jiray culimmada qaarkoodna ay leeyihiin dee waa hadalkii malaa'igta iftiinkaasna waa iftiinkii malaa'igta waxyaba noocaasa buu arki jiray waxaa kaloo ka mid ah markii safarkii labaad maysara ay israaceen tijaaradii khadiija ay lahaydna u safreen waxyaabihii la yaabka lahaa uu ku soo arkay waxaa ka mid ahaa ee maysara uu ka warbixiyey taskhiiru lghamaami lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam daruurtii u harinaysay ee marba halka uu u beydho ula beydhaysay waxaa ka mid a markaa labaad ee safarka uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maysarana uu la socday nin raahiba ayaa arkay ma kii horuu ahaa mise mid cusub buu ahaa ee culimmada siiradu qoloba waxbay sheegaan ninkaasi dabeetana maysaruu wareystay wuxuu ku ihi ninkan kula socda xaggee xagu ka yimi waxau ihi waa nin ree maka ah oo xaramka iyo hareerihiisa waxa weeye dadka degan qoraysh la yidhaahdo ayuu ka soo jeedaa markaa rasuulku geed buu hoos fadhiistay waxa uu ninkaa raahibka ahay maysare ku yidhi oo uu u sheeguu ku yidhi geedkaa cid aan nebi ahayn ma hoos fadhiisato geedka ninkaasi hadda hoos fadhiistay cid aan nebi ahayn ma hoostiisa ma fadhiisato iyana waa calaamad kale oo xoojinaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhallinyaronimadiisa inay muuqatay calaamado muujinaya in ilaahay u waxyoon doono mustaqbalkiisuna uu ifayo wuxu uhi sheekhu ushtuhira sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa lagu bartay bayna qowmihi tolkii dhexdooda marka la eego oo ay ku yaqaaneen bijamiici alkhisaali almaxmuudati dhammaan tilmaamaha iyo sifaadka la mahadiyo ka sidqi sida runtii waalamaanati iyo amaana ilaalintii waalxilmi dulqaadkii waalxayaa'i iyo xishoodkii watawaaduci iyo isdhuldhigii xataa laqabuuhu ilaa rasuulka ay ku naanayseen bilamiini tii la wa kana waxa wa kaana qowmuhu rasuulka tolkii waxay ahaayeen wa cashiiratuhu iyo xigtadiisuba yuxibuunahu kuwa jecel rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuban cadiiman jacayl aad wa yaxtarimuunahu waanay maamuusi jireen ixtiraaman zaa'idan ixtiraam iyo maamuus dheeraad ah oo dadka kale aanay siinin waqad xafidahu allahu alla waa ka ilaaliyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam mundu sigarihi laga soo bilaabay yaraantiisii ilaa haddee loo waxyoonayay min acmaali iljaahiliya camaladii iyo ficiladii jaahiliyadu waxa wey ay samaynayeen iyo muctaqadaadkoodiiba alla waa ka dhowray falam yashrab khamran weligii khamri muu cabin walam yasjud lisanamin sanamna weligii uma wa akramahu llaahu alla waxa uu ku sharfay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwati nebinimada ka hor bimucjizaatin mucjizooyin dallat tusinaysa calaa cidami mustaqbalihi mustaqbalkiisu sida uu ifayo ee wanaagsan yahy minhaa waxaa ka mid ah mucjizaadka taskhiiru lghamaamati daruurtii loo sakhiray lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee u harinaysay fii safratihi thaaniya safarkiisii labaad dhexdeyda ee ugu baxay ila shaami xaggaa iyo shaam as'ila bimaada ishtahara bayna qowmihi muxuu caan ku ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam tolkii dhexdooda hal kaana qowmuhu yuxibuunah ma jeclaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoomkiisu iyo tolkii hal kaana yacmalu rasuulku ma ahaa mid sameeya midla acmaalihim camallada ay sameeyaan gaaladu fi ljaahiliya miyuu la samayn jiray bimaada akramahu allaahu alla muxuu ku sharfay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwati nebinimada ka hor alkhulaasa curifa waxaa lagu gartay lagu bartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fi nash'atihi korinkiisa iyo dhallinyaranimadiisa dhexdeeda bialakhlaaqi alfaadilati akhlaaqda qiimaha badan baa lagu bartay wa kaana qawmuhu tulkina waxay ahaayeen yuxibuunahu kuwa jecel wa casamahu allaahu alla waxa uu ka dhowray rasuulku ka ilaaliyey min acmaali aljaahiliya jaahiliyadu waxyaabihii ay samayn jireen addarsu alxaadi cashar darsiga koob iyo tobnaad xayaatuhu qubayla arisaala wuxuu ka warami doonaa xayaatuhu noloshii nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay ahayd iyo xaaladiisu nooca ay ahayd qabla arisaalati qubayla arisaalati cafwan rasuulnimada in yar ka hor qubayla alrisaala waa rasuulnimada iyo nebinimada iyo waxyiga in yar ka hor nolosha rasuulku nooc may ahayd calayhi salaatu wasalaam iyo sida ay ahayd ayaa darsigani uu ka warrami doonaa xiinamaa qaaraba markii rasuulku uu ku dhowaaday alarbaciina min cumrihi afartan sano markii uu ku dhowaaday oo da-diisa axabba waxaa rasuulku uu jeclaaday alibticaada inuu ka durkuu ka fogaado caninnaasi dadka walcibaadata iyo cibaadada ayuu jeclaaday waqad ikhtaara wuxuu rasuulku u xushayuu u doortay licibaadatihi cibaadadaa uu doonayay inuu gaar u sameeyo haara xiraa'in godkii loo yaqaanay haaru xiraa ayuu u xushuu u doortay wa huwa xiri ama godkaasi halka uu ku yaallo waa jabalun calaa ariiqi maka waa buur wadooyinka maka laga gala mid kamida ah, ku taallo weeye jabalu nuurna waa la yidhahdaa wa kaana waxa uu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ya'khudu macahu mid la jirkiisa sii qaato yacni qaata zaadahu sahaydiisa wa idaa faraqa marka waxa weeye uu dhammeeyo sahaydii amaba ay ka dhammaato rajaca ilaa zawjatihi gabadhiisii buu dib ugu soo noqon jiray ahayd asayidati khadiija gabadhii iyo marwadii khadiijo loo odhan jiray fa yaakhudu dabeeto wuxuu ka qaadan jiray hayrahu sahay kale ayuu haddana ka qaadan jiray wa kaana waxa uu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yatacabadu mid ku cibaadaysta calaa diini jaddihi ibraahiima diintii awowgii awowgii oo ah ayo nabi ibraahim calayhi salaam min cashrati ayaamin ilaa shahrin toban maalmood ilaa bil ayuu waxa weeye ku sugnaan jiray waxa weye godkaasoo uu tegi jiray darsigani waxa uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii aan loo waxyoonin xoogaa ka hor xaaladiisu sida ay isu beddeshay intii hore ama intaanu afartanka ku dhowaanin dee wuxuu iska ahaa uun nin dadkaa kale iskala dhaqano aan wax gaarana samayn cibaado gaarana la imanin laakiin markii risaaladu ay soo dhowaatay iyo nebinimadu da-diisiina afartan ay ku dhowaatay ayaa rasuulku waxa uu jeclaaday calayhi salaatu wasalaam laba arrimood arrinta koobaad waxa weeye alibticaada can innaas inuu dadka iskaga dhex baxo arrinta labaadna waxa weeye alcibaada inuu cibaadaysto sababta uu u baxayaaba ee ummadda uu rabo inuu uga dhex baxaa waa cibaado ee ilaahay subxaana wa tacaala inuu caabudo arrintaana waxa uu u doortay haaru xira godkaasoo meel magaalada ka baxsan ku yaalay buurtaa jabalu nuur loo yaqaano ama xiro la yidhaahdo ku yaalla ayaa waxa weeye uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa u xushay waxay culimmadu isweydiiyeen godkaa talow muxuu ku doortay gurigiisaba muu hoosta ka soo xidho meel kale muxuu u tegi waay maxay tahay xikmadda yacni ama sababta halkaa uu ku doortay dee horta rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagu muu odhan sababtaa iyo sababtaasaan ku xushay laakiin waxay leeyiin culimadu iyagoo arrintaa yacni ku salaynaya uun sida iyaga ay la tahay amaba loo is odhan karo saddex cibaado ama saddex arrimood buu godkaa ka helay oo godadka kale iyo guryaha kale midna aan laga helin qodobka koowaad waxa weeye khalwa meel dadkii uu kaga dhex baxay oo u gaara ah ayay dee ahayd oo cidina anay ugu imanayn waa qodob labaade atacabud inuu halkaa iskaga cibaadaysto malaanay cidina ku mashquulinayn cidina ugu imanayn qodobka saddexaadna waxa weeye bay leeyiin culimadu annadaru ila alkacba waa meel si fiican kacbada looga arki karo iyadoo qofku godkiiba uu ku jiro ayuu halkaa kacbadii si fiican uga daawanaya kacbada oo dee la arko oo ishu ay qabatana dee ishaa ku doogsanaysa sooma idan waxay leeyihin culimadu saddexdaas sababood awgood buu u doortay inuu qaaru xiraa ka dhigta halkaa uu gelayo inuu ku cibaadaysto inuu dadka kaga soocmo inuu kacbadii halkaa ay si fiican uga muuqato oo uu ka arki karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sahaydiisa waa sii qaadan jiray halkaasuu dabeetana habeenna iyo maalmo soo joogi jiray oo uu ku cibaadaysan jiray waxaana culimadu ay tilmaamaan culimada siiradu sanad walba inta badan bisha ramadaan oo kale ayaa ugu badnayd oo uu tegi jiray sahaydaa dabeetana markay ka dhamaato haddana khadiijuu dib ugu soo noqon jiray dabeetana sahay kaleu hadana ka qaadan jiray wuxuu uhi sheekhu wakaana kaana yatacabadu calaa diini jaddihi ibraahiima maadaamoo rasuulku uu cibaado u go-ay waxaa la isweydiinayaa diinteebuu ku cibaadaysanayay sheekhu wuxuu ina yidhi calaa diini jaddihi ibraahiima diintii nebi ibraahim buu ku cibaadaysanayay waa masalo culimmadu ay isku yaro khilaafsan yihiin rasuulka cibaadadiisu siday ahayd diintee buu ku cibaadaysanayay marka aqwaasha mid ka mida baa tilmaamaya inay ahayd diintii nebi ibraahim alxaafid ibnu xajar wuxuu tilmaamayaa fi lfatx ou culimmada qaarkood waxay leeyihiin diin gaar ah oo uu ku cibaadaysanayay mama jirinba waayo waxaa alla uu u diyaarinayay inuu rasuul noqdo sooma inuu nebi kale diintiisii qaataa dee waxay ka dhigaysay taabic mid cid kala raacay kala raacaya ee rasuulnimo loo diyaarinayana waa isaga marka cid kale inuu awrka ku xidhiidhsado waxay leeyihin dee sax ma aha markaa diin gaara ama nabi gaara sharcigiisii oo uu ku cibaadaysanayay may jirin ba culimada qaarkood leeyihin culimada intooda badanna waxay leeyiin dee waa diin buu ku cibaadaysanay lakin tay ahayd baa la isweydiye sideed qowl baa ku jira qaar waxay dhaheen nabi aadam calayhi salaam cibaadadiisii iyo dee xukunkii iyo eh, waxyigii ilaahay uu u waxyooday ayuu rasuulku ku cibaadeysanayay qolo waxay dhaheen nabi nuux calayhi salaam qolo waxay dhaheen nabi muuse qolo nabi ciise calayhi salaam qolo waxay yidhaahdeen may ahaynba diin gaaree mid isku dhafa oo yaro kala kaankaan oo kala duwan wax alla wixii wanaaga ambiyada ka soo gaadhay ah dhammaantood ayuu ku cibaadaysanayay sida raajixiina waxa weeye ama badani nusuustuna dee ay tilmaamaysaba wuxuu ku cibaadaysanaya calaa diini calaa millati ibraahim calayhi salaam qur-aankana waabata lagu amray soo ma an ittabic millata ibraahima xaniifa waaya wuxuu uhi markaa mualifku xiinamaa qaaraba markii rasuulku uu ku dhowaaday alarbaciina min cumrih da markii afartan ay ku dhowaatay axaba waxa uu jeclaaday alibticaada inuu ka soocmu ka go-o ama ka fogaado caninaasi dadkii dadki walcibaadata cibaadadiina waa jeclaaday waqad ikhtaara waxaanu u doortay rasuulku licibaadatihi cibaadadiisa iyo gooni noqoshada dadka uu ka goonida noqonayo qaara xiraa'in wa huwa qaaru xiri ama xiri waa jabalun buur calaa ariiqi makata magaalada maka wadooyinka laga gala mid kamida ku taala waa buurahan maka ku hareeraysan mid kamid a waa jabal nuur wa kaana waxa uu ahaa rasuulku yaahudu mid sii qaata macahu isaga la jirkiisa zaadahu wa idaa faraqa marka saahidu ay ka dhammaato amaba u dhammeeyana rajaca ilaa zawjatihi wuxuu dib ugu soo noqon jiray gabadhiisii asayidati khadiija ee la odhan jiray marwe khadiija fa ya'khudu hayrahu dabeetana waxa uu ka qaadan jiray sahay kale ayuu ka qaadan jiray wa kaana waxa uu ahaa rasuulku yatacabadu mid ku cibaadaysta intaan loo waxyoonin ka hor calaa diini jaddihi ibraahiima diintii awowgii nebi ibraahim min cashrati ayaamin ilaa shahrin toban maalmood ilaa bil inta udhaxaysa ayuu marba cibaadada soo samayn jiray as'ila mataa axaba alibticaada can innaas goorbuu rasuulku jeclaaday dadka inuu ka fogaado ayna kaana yatacabadu halkuu ku cibaadaysan jiray min ayna kaana ya'kulu halkee sahay iyo wuxuu cuno uu ka heli jiray calaa ayi diinin kaana yatacabadu diinteebuu ku cibaadeysan jiray kam kaanat muddatu cibaadatihi mudooyinka uu soo cibaadaysta uu maqnaaday intay ahayd alkhulaasa xiinamaa qaruba min alarbaciina markii rasuulku uu dhowaaday amaba uu ku dhawaaday afartan jir axaba wuxuu jeclaaday alcuslata dadka inuu ka dhex baxo wa kaana yatacabadu fii qaari xira waxaanu ku cibaadaysan jiray godkaa qaaru xiro la yidhaahdo diini ibraahiima alayhi salaam calayhi salaam isagoo ku cibaadaysanaya diintii nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam wa ilaa huna naktafi wallahu aclam wbillahi towfiiq sala allahuma calaa nabiyina muxamed halkaa maxaa inoogu qoran ya khulaasatu addawri اlأwal soo maaha waa la iska doonaya kitaabatan wa xifdan waana la soo qoraya waana la xifdinaya sheekhu muxuu halkaa raaciyey cinwaankeeg lilxifdi soo ma hadde dee inaguna lilxifdi baynu leenahay waa lilkitaabatina waynu raacina weliba waa la soo qorayaa waana markaa berri qoraalkaa waan eegaya berri baynu lenahy horta haa berri waynu leenahay berri baan kaa rabaa inaad soo qorto insha allah waa intan dee khulaasatu beyj iyo xoogaa soo ma hadde ma badnee soona qora waana lilxifdi maskaxda tijaabi xifdiga maskaxda waa lagu tababaraaye maskax xuni ma jirtee maskax aan tababarnayn baa jirta soo ya waxaa la intan inoo qoranee khulaasa lidowri alawal lilxifd bejkaa iyo intaa yar baa la soo qoraya marka soo soo xifdiya insha allahu xifdiguna waa tababarun maskaxda marba qayb baa lagu tababaraa soo ma maalinta hore shan layn xifdido waxaa laga yaay maalin daba karta maskaxdeennuna ma xumee xifdigii ku tababarkiisu unbaa yar inaga yara maqan marka ha la soo xifdiyo in shaa allahu khulaasada addowr alawal ha la soo xifdiyo biidn illahi tacala